بسم الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baabka baab licraab waxaynu soo gaadhnay alafcaalu lkhamsa <clears throat> wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wاlamhilة alkhamsata wahiya tafcalaani watafcaluuna bilyaai wataai fiihima watafcaliina faturfacu bihubuuti الnuuni watunصb watujzamu bxadfiha naxwu fain lam tafcaluu walan tafcaluu wاlamhilata alkhamsata waila alamhilata amhilada mooyaane amhilada alkhamsata ee shanta ah wahiya amhilada shanta ahi tafcalaani waad samaynaysaan weeyi labadiinanow wa tafcaluuna waad samaynaysaan weeyi jamiciina ragga ahaw bilyaa-i ya xaalada ay ku sugan yihiin tafcalaani iyo tafcaluuna wataa-i wa bitaa-i ta xaalada ay ku sugan yihiin tafcalaani iyo tafcaluuna fiihimaa xaal ay ahaatay ya-da iyo ta labadooda dhexdooda tafcalaani iyo tafcaluuna wa tafcaliina gabadh yahay waad samaynaysaa weeyi amhilada amhilatulkhamsihi faturfacu waa la rafcini hiya amhiladaa shanta a bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshaheega ayaa lagu rafcin wa tujzamu waa la jasmini hiya amhilada bixadfihaa ay bixadfi nuuni nuunta goynteeda ayaa lagu jasmin wa tunsabu waa la nasbini hiya amhilada ama afcaasha bixadfihaa ay bixadfi nuuni nuunta goynteeda wadalika tusaale naxwu fain lam tafcaluu horay hadii aydan u samaynin biityaani aayatin aayad inaad la timaadaan horay hadii aydan u samayn walan tafcaluu dibna usamayn samayn maysaane fattaquu naara naarta ka cabsada walamhilata waxay ku cadfan tahay halkii hore fa yurfacu lmarfuucu bidamatin aye ila ila alasmaaa asitata wal muhanى wاljamc اlmudakar asalim haye dee jamcaano salim si u ku jira ma fa yurfac bidam buu ku jira isago xaalatu rafca asalkiisii buu ku soconaya wاlamhilaة اlkhamsata waila اlamhilaةa اlkhamsa wayunsab lmansubu wayunsab اlmansubu bifatxatin aye ila asmaa asitta wاlmusanna wاljamc almudakar asaalim aye waulaati wama jumica bialifin wataa-in masiidatayni wama sumiya bihi minhuma wاlamhilata alkhamsata waila alamhilata alkhamsa wayujaruun majruur ma soo gelayaan de iyago ma soo gelaya wayujzamu اlmajzuumu bixadfi xarakatin ila alamhilata alkhamsata marka halkaa hore kuwa saas ku cadfantahay marka amhiladan waxaa la dhahdaa alamhila alkhamsa la dhahdaa waa shan tusaale wey alafcaal alkhamsa iyo alamhilat alkhamsa kolba kaa u taqaanidba alasmaa alkhamsa waynu soo qaadanay ama alasmaa asita iyagu sax bay ahaayeenoo liana alasmaa asita kaanat asmaaa biacyaaniha daat ahaanteeda iyagu maxay u ahaayeen asmaay u ahaayeen iyagu de daat ahaantoodaba asmaay u ahaayeen oo maxay ahaayeen waa abun waa abuuka iyo akhuuka iyo fuuka iyo tha maalin iyo han soomahen haddaad lix ka dhigtid haddaad shan ka dhigtidna hanun baa laga reebi jiray marka iyaga wax kaloo looga qiyaas qaadanayo may jirin de intoodaasay ahaayeen daatadoodaasa loo qastiyayey iyaga daat loo qastiyayey oo wax iyaga looga qiyaas qaadanayo la odhanayo waxa waxa lamidka may jirin iyaga intoodaasay ahayn laakin alafcaal alkhamsa in la idhaha maaha waxa ka fiican alamhilat lkhamsa sababtu waa maxay liana alafcaal alkhamsa laysat afcaala biacyaaniha acyaanteeda iyado daat ahaanteeda uma aha oo bimacnaa ficil kale ayaa looga qiyaas qaadanaya ficil keliya ma aha bal kumanaan ficil bay noqon karaan marka maadaama oo acyaan ahaanteeda ayna u ahayn de ficil gaara ah, aan looga qasdi ahayn waxa fiican in la idhahdo alamhilatu alkhamsa sababta oo ah ficil kasta oo mudaaric oo lala xidhiiyo alithnain waawljamaca yawlmanatha almukhaataba baa laga keeni karaa alafcaal alkhamsa iminka daraba waad ka dhisi kartaa daraba maxaad odhanaysaa tadribaani yadribaani tadribuuna aye tadribiina maynan tahay ya dhahabaad ka dhisi kartaa maxaad odhanaysaa tadhabaani yadhabaani tadhabuna yadhabuna tadhabiina calimaad ka dhisi kartaa calima ayaad ka dhisi kartaa muxidiin calima ka dhis bal afcaal hamsa haye haye haye haye haye weli mid baa maqan yaclamaani marka waka markaa eeg ficil gaaroo loo qastaya mu may ficil kasta oo damaairtaas ala xirsato so lagama keeni karo marka waxaa fiican in la idhaahdo alamhilatu alkhamsa shanta tusaale in la idhahda fiican markaa saasay afcaalahaan uga fiican tahay alafcaal lkhamsa xilli may afcaal khamsa noqonaysaa waa bictibaari badiha ama bictibaari macnaaha fahiya sabca bictibaari badiha xarafka lagu bilaabayo markaynu eegna shantaay de laakiin macnaan haddaynu u eegno ma aha shan e waa maxay waa toddoba wey bictibaari badiha waa shan oo se shan unoqonaysaa marka lala xidhiidhiyo alfuthnain waxaa lagu bilaabanayaa ta iyo ya oo maxaad odhanaysaa antuma tadribaani azaydani yadribani marka waa jamaca lala xidhiirinay yana waa lagu bilaabanaya tana waa lagu bilaabanaya antum tadribuuna azayduna yadribuna marka lala xidhiiyo ya lmaanasa almukhaaabana ta un baa lagu bilaabi bis maxaa la odhan anti tadribiina or mina basidayn marka mataa takunu khamsatan bictibaari badiha xarafka lagu bilaabayo marka la eegay shantay ama bictibaari macnaaha fahiya sabca macna ahaan markaynu eegno toddobaay noqonaysaa oo toddoba shay unoqonaysaa marka lala xidhiidhiyo alif itnain afar macna ka soo bixi afar macna ayaa ka soo bixi haye antuma tadribaani laba rag aad la hadlaysaa oo mukhaataba ka hor fidhay maxaad odhanaysaa antuma tadribaani labadiinana waad garaacaysaan haye marka lala hadhiyo laba dumarana oo ka joogna maxaad odhan antuma tadribaani waa isku mid ma antuma tadribaani soo laba maayno laba dumaroo maqan marka lala hadlayana alhindani tadribani alhindani tadribani labadii hindoy way garaacayaan taa baa lagu bilabay la dumarka maqane haye iyana ku bilow iyagoo lala xidhiyo alfithnain azaydani yadribani halkaas waa imisa afar maynahayn marka waa jamaco lala xidhiidiyan labun baa ka soo bixi antum tadribuna rag hor fadhiya azayduna yadribuna wa imisa lix xabadii gabadhi kolka ta lagu yalmanasa mukhadaba lala xidhiidhiyo anti tadribina intaa ma isla markaa eeg xaalada lagu bilaabayo alif isniin marka lala xidhiidhiyo dumar maqan lala hadlayo ta baa soo gelaysa ta ayaa soo gelaysa oo eeg marka ta lagu bilaabo afcaalu khamsaha afar macnaa kasoo baxaya dee moogta afartaa macno saddex waa mukhaaab halna waa hayb waa min baabi taqliib markaa mukhaataba laska ka odhanaya laba ragoo lala hadlayo waa maxay antuma tadribaani laba dumaroo lala hadlayaan waa maxay antuma tadribani isku dhex jir lala hadlayaana waa maxay antuma tadribani laba maqanoo lala hadlayaana alhindani tadribani misl fahna inta marka afcaal khamsa waa inaad fahantaan mataa takunu khamsa bictibaari bad'iha ama bictibaari macnaha fahiya sabca waa toddoba wey ka soco marka wuxuu yidhi sheekhu wlamhilata wa ila alamhilata amhilada mooyaane amhilada alkhamsata ee shanta ah wa hiya amhilada shanta ihi tafcalaani tafcalaani weeyi maanta waaba khabarba maa qusida lafduhu fa huwa smun soo maynaan ohan jirin waaba khabar waxba ha macnayn marka de wa hiya afcaashaasi tafcalaani tafcalaani weeyi wa tafcaluuna tafcaluuna weeyi bil yaai iyo watai xaalad ka dhigi kartaa waxaa kaloo ka dhigi kartaa ficil baad soo qadari kadibna waad ka tacalujinba wa hiya afcaashaasi tafcalaani weeyi wa tafcaluuna weeyi quria waxa la akriyey bil yaaiya ayaa la akriyey wa taaita ayaa la akriyey fiihimaa tafcalaani iyo yafcalaani dhexdooda xaalada ay ahaadeen saasaad ohan karta haddaad doortid na ficil mudaarico taaba ku bilow adayha lagula hadlo maxaad ohan wahiya afcaashaasi tafcalaani weeyi wa tafcaluuna weeyi taqraw adig waad akriyi ardayahow bilyaaiya ayaad akriyi wa taai wa bitaita ayaad akriyi fiihimaa labadaa wasan dhexdooda xaalada ay ahaatay alifta iyo taadu oo marka alifusniin lala xidhiidhiyo ta'na waa lagu bilaabaya ficilkii yana waa lagu bilaabaya tafcalaani yafcalaani marka waaw jamaaca lala xidhiidiyana yana waa lagu bilaabi tana waa lagu bilaabi tafcaluuna iyo yafcaluuna armenaba sidan wa tafcaliina weeyi waa xabadii yaalmanata almukhaataba lala xidhiidhinayo fa turfacu waa la rafcini bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshaheega ayaa lagu rafci bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshaheega ayaa lagu rafcinaya oo nuuntii nuunta joogta ayaa noqonaysa calaamatulrafca naaibna ka noqonaysa maxay xarakade xaraka naab ka noqonaysaa le waa xaraf xaraka naab ka noqday soo ma waa yahay nuuntaasi mararka qaarkood iska go'i kartaaba nuuntaasi mararka qaarkood way maqnaan kartaa mararka qaarkood way maqnaan kartaa mararka qaarkood jawaazan bay u maqnaataa mararka qaarkoodna wujuhan baa loo goyin bade oo liayri naasibin baa nuunta laisku geyn karaa liayri naasibin walaa jaazimin baa laisku geyn karaa nafri ahaan iyo nadmi ahaanba oo saxiixa waxa ku sugan walaa tadkhulu ljanata xataa tuminuu walaa tuminuu xataa taxaabuu laa tadkhuluu laadaasi waa maxay waa naafiya dee naahiye maade laada naafiyad may goyn jirta marka itaalay ku goysa may leedahay la maxaa loo gooyay sheekh ya waa la iska gooya marka ligayri jaazimin waa luqay yidhahdeen culimada qaarkood waa luqo jirta bay yidhahdeen in la goyn karo ya waa la iska goyn karaa markay la kulanto nuunul wiqaaya soo ma garanaysaa nuuntii la jiray nuunul wiqaaya nuuntii la odhan jiray ficilka lala xidhiidiyo ya nuuntaasi markay la xidhiidhsatana saddex arimood baa banaan in la gooyoba iyo in la sugo iyo in laisku idqaamo ya nuuntan alwiqaayalada wa qablaya nafsi maca alficli iltuzim nuunu wiqaayatin walaysii qad nudim walaytanii fashaa walaytii nadara wamaca lacla kis wakun mukhayara alifyaan ku gaari doonaa insha allah marka y waxaa la dhahdaa nuun wiqaayala liannaha taqi lficla can ilkasra sooma marka eeg iyagii wada jooga atacidaa nini atacidanini waa nuunu yuqaayi iyo nuunu way joogaan atacidanini iyagii waana la isku idqaami karaa waana la isku idqaami karaa ta'muruni aayaddaasi waa maxay ku jira nuun rafci iyo iyo nuun wiqaayi baa laisdhexgeliyo o laisku idqaami xaaladna noqon in la gooyo wayna soo marnayba latublawunna maxaa maqnaa nuun rafca maqnaada wujuban baa loo geynaya marka nuunu tawkiid iyo nuun rafca ay kulmaan maxaa loo geynaya nuun rafci wujuban baa loo geynaya maxaynu ohan jirnay qaacidan keennay liana tawaaliya alamhaali muujibun lilxadfi kama ana tawaaliya almitlayni muujizu eeg tawaaliya alamhaal waxala wax fara badan nuuno fara badan hadday xidhiidhaan waajib bay noqonaysaa in la gooyo hadday laba isku mid keliya xidhiidhaanna buu noqonaya xadafkaasi waa mid banaan lakin waajib ma aha markaa tawkiid haddaa la xidhiidho kale waaba waajibba sida latublawunna iyo de kitaabka awelkiisi baan kuso dhaafanay waa iska tambihin wey wa tunsabu waa la hiya afcaashi wa tujzamu waa jasmin hiya afcaashi bixadfiha ay bixadfi nuuni nuunta goynteeda ayaa lagu jasmin wadalika tusaale naxwu fain lam tafcaluu horay haddii aydaan u samayn biityaani aayatin de aayad inaad la timaadaan horay haddii aydaan u samayn walan tafcaluu dibna u samayn maysaane fattaquu naara dee naarta ka cabsada marka maxalushaadkeen uga soconnaa waa maxay tafcaluu waa la jasmiyey maxaana jasmiyey lamtaa jasmisay ya lamta ayay jismisay wa lan tafcaluuna waa la nasbiyey maxaana nasbiyey lantaa nasbisay lanta ayaa he nasbisay weeye marka culimada qaarkood baa le intan iyo lantani way tanaasucayaan laba xaraf may tanaasucaan mise ma tanaasucaan waa aqwaal insha alla inoo dambaysa waynu gaari doonaa waayahay laakin hadda waxa jismiyey waa lamta wey lamta lamta weeyaan ka soo sharax albaabu saadisu albaabu baabka baabka asaadisu ee lixeeya baabkaasoo mima kii kamida kharaja ka baxay can ilasli asalka ka baxay alamhilatu waa amhilada alkhamsatu ee shanta a wa hiya amhilada shanta ihi kullu ficlin waa ficil kasta ficilkaasoo mudaaricin ismi shabahay ficilkaasoo itasalad ay la xidhiidhay bihi ficilka alif uthnayni alif uthnayn ay la xidhiidhay wadalika tusaale naxwi yaquumaani waa ay kacayaan iyo wixii lamid ah weeyi lilghaa'ibayni laba maqan xaalada ay u ahaatay yaquumaani wa waad kacaysaan weeyi lilxaadirayni laba jooga xaalada ayuu ahaatay taquumaani oo waawljamci oo waawljamci sheefuaad halkaa maxaan ku godnay oo waawljamci waawu o waawu mise o waawo baan idha maad ma son waaya waaya ay cabdifatax ma owaawo ma mise owaawi mise owaawo ilama socon arna miya owaawo limaada ya waa khabara halkee laga khabraya naxwi baa laga khabraya waaya alifdinikaas waa la rafcinaya laakin sabab rafci baad aduu soo ma ila socdo sheekhaa gadaal soo xasuustay o waa waxaa lagu cadfayaa itasalat bihi alif itnain mana facilayn ya o waawil jamci ula xidhiidha laohanaya marka de iska ilaaliya o waawil jamci ama waawi jamc ula xidhiidho wadalika tusaale naxwi yaquumuuna waa ay kacayaan iyo wixii lamid ah weeyi lilghaa'ibiina xaalada uu ahaaday maxay yaquumuuna rag maqan wa taquumuuna wa taquumuuna weeyi lilxaadiriina xaalada ay u ahaatay rag joogo oo de xaadira o ya almukhaaabati abubakr oya almukhaabati goodfandeelata oyaa lmukhaadabati ama gabadh lala hadlayo iyo adeed ay la xidhiidho halkii horun ba haysata wadalika tusaale naxu taqumina waad kacaysa iyo wixii lamid aweey ah, ay muxydiin lilxaairati muxuu odhan waayey ya kuwa kale soo ku wax daba dhigay ha lilxaadirinada tau dambaysaan socdaata sha malay lama socotid ha iyadu bay gaar ku waa inaad wax fahmi kartid kuwa kaleo dhan markuu kuu sheegay lilxaadiriin iyo lilgaabirin ku kalaama tan sababtu u dabadhigi baa maxay iyada waa gabadh kelin ba la hadlaa xaadirabade albaabu baabka baabka asaadisu ee lixeeya albaabu maxaan ka sifaynaya asaadisu halkan ka sifaynaya baabkan ka sifaynaya illa waxaa la tirinaya waa abwaabte saa ila socda albaabu baabka baabka asaadisu ee lixeeya baabka oo mimaa kii kamida min iyo maabaa suid qaaman tabciidiyada mimaa kii kamida halkan ka keenaya waa halka mimaa kamida kharaja ka huwa maagu can asli asalka ka baxay oo asalka siduu ka baxay de asalku waxa weeyaan fa yurfacu lmarfuucu bidamatin wa yunsabu lmansuubu bifatxatin wa yujaru lmajruuru bikasratin wa yujzamu lmajzuumu bixadfi xarakatin asalku waa sidaa maa de hadda muu ku sugan yahay la alamhilatu tusaalayaasha alkhamsatu ee shanta ay halkaasna waa maxay marka alamhilatu tusaalayaasha weeyi alkhamsatu shanta aye mawlid alamhilatu weeyi alkhamsatu shanta ya mubtadi baa go-an maxaan soo qadaraa marka ya huwan soo qadaraa alaslu huwa cadamu taqdiir ayaa lagaa odhanaya asalku waa he cadamu taqdiir asal ahaan waa sida waxba lama soo qadqadaro ilaa dhib kuu keenta mooyaan soo ma haye ya mubtade waka saaxiibka kaa fujiye maarada albaaba baa mubtada iska abade marka mubtada labada haynoo doondoonaya alamsilatu waa khabarku ina iska ridiyaa alamhilatu weeye amhiladii alkhamsatu ee shanta ahayd wa hiya amhilada shanta i kullu ficlan waa ficil kasta ficilka oo mudaaricin mudaarica ficilka oo itasalat ay la xidhiidhay bihi ficilka alifuthnayni laba aliftood wadalika tusaale naxwu yaquumaani naxwi maxaan ku rafciyey waa limubtadain maxduufin ahaaday oo iyo qumaan waa side ma ma ma ma ma ismi ba soodee ka xaalaynaya saaxibulxaalkii me waa yaqumaani xaaladiina waa lilqaybina jaari majruurkana waa xaalo maa qusida lafduhu fahuwa smun de maynahayn intaas ka xifdiya wataqumaani waay lilxaadiriina xaaladahay hatay taqumaani oo waawljamci ula xidhiidho naxu yaquumuuna itasalat taad waa taawtaniife waa faacilka bidigii waage amahdi a faacilka bidigii alif اثnain o waaw اljamacati o ya اlmuanatha almukhaطaba e ya xuruuf اlhija yuanath wayudakar laka اlاkhtiyaar soo ajrinku maynaan soo marin waka naxو yqumuna lilgaa'ibiina xaaladaay waatay yaqumuuna wataquumuuna way lilxaadiriina xaaladaay waatay aw yaa mukhaطabati ama tan lada yadooda naxu taquumina waad kacaysaa xagana wa xukunkeegi wa xukmu haadihi tani xukunkeega wa xukmu haadihi tani xukunkeega tan alamhilati amhilada ah ama ten alamhilati maxaan ka dhigi karnaa bedel ama bayaan ya bedel ama bayaan ama nacti ismi ishaare hadduu daba dhaco ismi alwata saddexdaasaa kugu banaan inaad bedeshid inaad bayaan ka dhigtid inaad eh, ka sifaysid soo ma wxukmu haadii tani xukunkeega tan alamilati amilada amilada alhamsati shanta anahaa amilada turfacu waa la rafcin hiya amilada bihubuuti nuuni nuun sugnaasheed baa lagu rafcin niyaabatan ay naaibatan xaalo ay wakiil ka tahay can damati dam ay wakiil ka tahay watunsabu watujzamu waa la jazmini waa inu tujzamu soo horeysiiyad muxuu idin so horeysinaya watuja markasta tusab soo ah maxmuulka maanta la xambaaraya waa jasmaa maxmuul calayhuna waa nasba wa tujzamu waa la jasmin hiya amiladii oo tunsabu waa la nasbin hiya amiladii bixadfiha ay bixadfi nuuni nuunta geynteeda niyaabatan xaalo ay wakiil ka tahay can ilfadxati fadxo can ilfadxa can isukuni dhada kolka can isukuni haddaan soo hori jirin tujzamu sidii ka idin qoriya weeyaan ah, can isukuni sukuun xaalo u naayib ka yahay maxay jasmuhu ah. Ah, xadaf kumaan ujeeda cafwan can isukuni sukuun xaalada uu ka yahay naaib ayo xadaf gude ah, wlfatxati iyo fatxa xaalada uu naaib ka yahay xadafku waa xaalatu nasbiya xaalatu jasmown taquulu waxaad oranaysaa antum idinku ragow taquumuuna waad kacaysaan walam taquumuu maydaan kicin walam taquumuu mana kacaysaan rafacta waad rafcisay mukhaaab yow alawala ka hore waad rafcisay ka hore waa ke taquumuuna de likhuluwihi liajli khuluwihi kamanaanshaha awalkuu ka manaaday darteed baad u rafcisay cani naasibi naasib buu ka manaaday wljaaimu an jaazimi jaazimna uu ka manaaday naasibiya jaasimaad ku aragta la de ficil mudaari maxaa lagu rafci jira litajarudihi can naasib waljaasim aqwaasha ku jirta qadrigaa inoo qaada dhigi doona insha alla waniga hore jiri qadrigaan ku gaari doona waxba kaagama hadhinba in yar baa kaaga hadhay laba cashir wajacalta waxaanad ka yeeshay calaamata rafcihi rafcihiisa calaamadiisana waxaad ka yeeshay annuuna nuun baad ka yeeshay calaamatu rafcihu waa maxay de waa nuun wa jazamta waad jasmisay athaniya ka labaad baad jasmisay marka iminkii soo waafaqe soo ma aragti kiinaa saa saxa marka wa jasmisay athaniya ka labaad jasmisay bilam lam ku jasmisay maxaa lam taquumu baa wa nasabta waad nasbisay athaalia ka saddexaadna bilam ku nasbisay maxaa tidhi lan taquumu baa tidhi wa jacalta ka yeeshay calaamata nasbi adana soo qadara maan calaamat ljism waan idha muxuu ku yidhi calaamat nasbi bu miya ya calaamata nasbi nasbaha calaamadiisii waxaad ka yeeshay waljasmi iyo jasmaha calaamadiisii xadfa nuuni nuunta goynteeda calaamadii calaamatu nasbe maxaa noqonaya calaamatu jasmese maxaa noqonaya waa xadfa nuun baa lagaa yidhi bu ku yidhi war mana saxayn haye qaala allahu allah wuxuu yihi tacaala allah sareeye fain lam tafcaluu walan tafcaluu ba alla yidhi haddaydaan horay u samayn samaynna maysaan alawalu ka hore ka hore waa ke waa lamte jaazimun waa caamil wax jasmiyey wa majzuumun iyo macmuul lagu camal falay oo la jasmiyey caamilka jaazimkii waa lamta macmuulka jaazimkiiyo la jasmiyena waa tafcaluuda wa thaanii ka labaadna naasibun waa caamil wax nasbiyey waa lamte wa mansuubun iyo macmuul la nasbiyey waa tafcaluude wa calaamatu ljasmi jasmada calaamadeedu wanasbi wa calaamatu nasbi iyo nasbada calaamadeeduna alxadfu waa xadafka laftiisaba waa xadafka aynu goyne laftiisa markaa sooma ya afcaal khamsa xukunkiisu waa ma ma ukma afcaal khamsa ilaa ajribigu ka taba socdaade waa lagaa dhaadhicinaya sababta lagu jeclanaya waa takraar maa takarara taqarara sao qaacido saama wax kastoo soo noqnoqdaa wuu sugmaa si u akriyaysa kitaabba kitaabka kuu dhiibmaya isag baas ka sugmaya xukunka afcaal khamsada ajnubiyad kaga soo dhegtay ila iminkan uku daba socda xukmuhu yurfac bihubuuti nuun niyaabatan can idama maxaa la odhanaya kaas niyaabadaasi waa maxay masmu hadihi niyaaba niyaabatu xarfin can xaraka waa inay la socda ila ajnubiyan soo bastine aye calaamada jasmaduna waa maxay xukunka markuu majzuumka yahay baan soconnaa waa xadfu nuun marka nasbahana waa xadfunuun maxaynu ku kala garananaa caamilka unde midna caamilba caamilu nasba midna caamilba caamilu jazma haye xaaladda nasbada masmu hadihi niyaaba niyaabatu ya niyaabatu niyaabatu xarfina niyaabatu niyaabatu xadfi xarfin can xaraka niyaabatu xadfi xarfin can xaraka ormasan calaamadda jismadana xaaladda jasmadana niyaabatu xadfi xarfin can xadfi xaraka dhaade mayna kala duwanin can xadfi xaraka wakaad waa intaas weeyaan waaya ka soco halkana waxaan igaga dhamaaday afcaal khamsiy baabkii u dambeeyey niyaabada almudaaricu almuctalu laakhiri wlficla wa ila lficla ficilka mooyaane kan meel keliya laga soo reebaya isaga wayujzamu lmajzuumu bixadfi xarakati soo ma de ila ficl mudaaric baa iska ohanaysa isaga halkaas baa laga soo reebaya ila inta hore sax ba mana saxayn xaaladujarna ka reebooda xaalado kalena sidiisi ku socdide wlficla wa ila ficla ficilka mooyaane ficilka almudaarica ee mudaarica ficilka almuctal alaakhiri ehe dabayaaqada ka jirin almuctal alaakhiri naxwo marka lasoo de naxwuhu xarf wuxuu ka sheekeeya ficilka aakhirka ka buka sarfigaan ku bastinay ficilku awelku ka bukooda ficilku bartanku ka bukooda ficilku aakhirku ka bukooda awalkiy awalkiy awalka iyo xarafka udambeeya yuu ka bukoon karaa ah, ah, soo saama ya waxaa kaloo u ka bukoon karaa awalka iyo iyo thaniga magacyu kala leeyahay awalka markuu ka bukoodo magacii ha ya may magaciisa awalka markuu ficilku ka bukoodo maxaa la dhadaa safka maxaan kuso marnay mise kumaynaan kelmada ood ilowd mala sheekh waxaa la odhan jiray may ajwaf ajwaf may muctalul muctalul faaba iska dhe magac kale maxaa la dhaha mithaal saxiix mithaal baa la dhahaa ama aras baa la dhahaa soo intaba kumanaa soo mahay ama aras baa kii madaxa ka xanuunsanayay de waa faadii la ama mithaal baa la dhahaa shafaad markuu bartanka buka maxaa la odhan jiray may bartanka bartanka ya muctalulfaag waa kolkuu faada ka bugo muctalulcayn baan kusoo marnay maxaa kaloo la odhan karaa ajwafnoo la dhadaa ajwafnoo kii caloolsnaa caloosha ma lahan ya ay muxiidiin markuu laamta ka bugo maxaa la dhahaa muctalulaam magac kale naaqis baa la dhahaa marka laba xaraf isku xigaan magacii lafiif maqruna markay laba markay kala duwan yihiina lafiif ma de intaasan ma ahaan jirinba marka naxwaan isaga muctal aakhirun ba eeg intaas ma eegaan iyagu xarfi cilo inuu fadhiyo maxay keliya laamta de aakhirka de oo laamna aynu naqaano inta kaleo dhana sarfigeena kusoo baranay de waanad la socon kartaan de waa isilaaxaad un weeyaan walficla wa ina alficla ficilka mooyaane ficilka almudaarica mudaarica ficilka almuctala alaakhiri ee aakhirka ka jiran ya kaanii tanwiinu wa anti idaafatun faid ma taraani laa taxilu makaniya al iyo may kulmaan idaaf laba al wataan isku idaafeeye mutamiyadaan kusoo marnay afar afar afar afar lafti baa jirayo iyaga iska ahaa cafwi alfiyana waan ku gaari doonaa halka imika waa maxay wasfigii baa loo idaafeeyey maxay faacilkiisii loo idaafeeyey idaafadaasina waa idaafa lafdiya fayujzam waa la jasminayaa bixadfi aakhirihi aakhirkiisa oo la gooyo wadalika tusaale naxw lam yakzu muu duulin yakzu maxaa ka go-an waaw limaada liana damata uktul waawi saxiix walam yaksha muu cabsan maxaa la gooyey لأنa الفتحة kt اlف وlم yrmi muganin maxaa la gooy لأنa الksرة kt اlya ma intaas bh صحيح haddaba abwaabta abwaab niyaabuhu waa iska afar afar baa lagu soo ururiya bas si fiican udhegeysta kutubta oran kusoo sheegnay la tahay niyaabatu xarfin can xarakatin kowdha niyaabatu xarfin can xarakatin niyaabatu xarakatin an xarakatin niyaabatu xarakatin an xarfin ma jirto niyaabatu xarakatin can xarakatin niyaabatu xadfi ya can xarakatin niyaabatu xadfi xarfin can xadfi xarakatin waa imisa war mayna afar ayn afartaa weeyaan afartaa wey waa niyaabatu xarakatin can xaraka waxaan u jeeda niyaabatu ama niyaabatu xarfin iska xarafkili u joogaaba imika niyaabatu xarfin can xaraka iyo niyaabatu xarakatin can xaraka iyo niyaabatu xadfi xarfin can xarakatin iyo niyaabatu xadfi xarfin can xadfi xarakatin mayn afar hayn niyaabatu xarfin can xarakati waa toban may toban hayn niyaabatu xarfin can xarakatin waa imisa xaraf baa naaib noqonaya yuuna naaib ka noqonaya xaraku naaib ka noqonaya waa toban ila jurmiku daba socotaa iska reeb marka waa toban wey tobankaas waa maxay hadday idin sheego waad quslaysaa bade iminka malaa way naga dheertahay ina dheertaad moodayso ma way dhowdahay asmaaulkhamsu imse xaalo mari jiray ya saddex saddexda xaaladoodba waa niyaabatu xarfin can xarakatin aadba u fiirso xaalatu rafca maxaa lagu damin jiray asmaul khamsa waaw maxay naayib ka ahayd damo xaalatu nasbe maxaa lagu nasbin jiray alif maxay naayib ka ahayd fatxo xaalatu jer maxaa lagu jeri jiray ya maxay naayib ka ahayd kasro haye asmaa lkhamsa biaxwaalihi muna muna niyaabatu xarfin can xarakatin hayn muhanihina soo raaci muhani imse xaalo mari jiri saddex saddexduba maxay ahay niyaabatu xarfin can xaraka xaalatu rafca maxaa lagu dami jiray alif maxay naayib ka ahayd damo xaalatu nasba ya maxay naayib ka ahayd fatxo xaalatu jer ya maxay naayib ka ahayd raacsiisna sita ma hayno jamcu mudakar saalim soo qabta saddex xaalo muna mari jirin xaalatu maa lagu damin jiray maxay naafka niyaabatu xarfin an xaraka oo dama labada xaaloodo kalena minay ahayn niyaaba cala fatxay niyaaba cala kasra uge waa misa sagaal darbu halaatatin fi halaata tusaawi tisca war saddex saddex kurfa mayna sagaal maxaa ku dhiman xabad keliya waa kan eyg aynu soo dhamayn afcaalu khamsa xaalatu rafca maxaa lagu iraaba hubutnu muna joogin niyaabatu xarfin xarakadu naafkeyana mayna damayn ya maxaa la isla odhanaya tobanka meel ku xidho maxaa la niyaabatu xarfin can xaraga meelaha aad dad ku aragtaan waa inta waa tobanka keliyaba waxa xarafa xaraf u naaib yahay xarakana u naaib ka yahay tobanka kama baxo inta ma fahmi waysa maxaa soo haray niyaabatu xarakatin can xarakatin may badan tahay yadna talo imisaad ku qiyaasi lahayde ila ilaa jirmigina daba socotay waa labo waad la haysataan taas waaba laba keliya labadaasi waa maxay ma jumuca bialismi watain maziidatayn xaalati xaalatu nasba xaalatu nasba maxaa la yaraabi jiray jamaan saalim xaalas nasb maxaa la iraaba kasre laguma nasbiyo asalku muxuu aha fatxo mayna ahayn niyaabatu xarakatin can xaraga khalaq allahu samaawaati imika waa mahay asamaawaati mafcuul bi mansubu calaamatu nasbihi alkasra niyaaba can alfatxa liana jimcu maana saalim soodiga ihahda waa niyaabatu xarakatin can xarakatin halkaasi waa boosa meel ku xidho ka labaad aye ismu ladi laa yansarif xaaladee xaalatu jer saxiix xaalatu jer oo inagiisna ka soo baxnay maxaa la odhan jiray ibrahima alfatxatu niyaaba can alkasra mana niyaaba xarak aan xarak ahayn labadaasna halkaa ku xidho niyaaba xarak aan xarak anta sheeg lagu dhaha waana isla markaa soo turi waa labadaa keliyaba maxaa kugu xiga niyaabatu xadfi xarfin can xarakatin eeg xadfu xaraf xaraf baa la goynaya muxuuna naab ka yahay xarako maad garan kartaan alla fududa taasina mala waa xabad keliyaba waa maxay afcaalu khamsa xaalatu nasba xaalatu nasba ficil afcaal khamse xaalanas waa maxay lan tafcalu tafcalu ficil mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuun niyaaba can ilfatxade mana fatxana abgaan fatxuna abka yeesha xabadaasina meel gaara weeyaan maxaa soo haray niyaabatu xadfi xarfin can xadfi xarakatin xadfu xaraka haddi ad maqashin mar kasta waa sukuun saa ula socda xadfu xaraka haddii aad maqashaanba waa sukuun waad maysaxayn marka shay kastoo la jasminayo maxaa asal in lagu jasmiyo sukuun de maaha marka wixii khilaafa muxuu noqonaya dee naaib bu noqonaya muna baabu niyaaba soo gelayn marka u fiirso afcaalu khamsaha xaaladda xaalatuljesmada maxaa la samaynaya ya waa niyaabatu xadfi xarfin an xadfi xarakati waad ila socotaa iminka si fican baad ufahanteen xaraf baynu goynaynaa xarafkaan goyni muxuu naayib ka yahay oo shayga majzuumkaa in la jasmiye maxaa asal u ah sukuun dee soo maa dee can xadfi xaraka oo sukuun naayib ka yahay maxaa kusoo biiraya ficilka mudaaric ee muctalkaa muctalul aakhirka in lagu jismiyey ahayd xadfu xarako oo sukuuna laakin maxaa lagu jismiyey xadfu xaraf oo xarafka udambeeya akhirkumaa lagoonaya ama ya hahaada ama wow haada ama alif hahaado muxuuna naab ka yahay xadfu xaraf marka abwaab niyaabada afartaasa laskaga soo ururiyaba waa niyaabatu xarfin can xarakatin oo tobana niyaabatu xarakatin can xaraka oo laba niyaabatu xadfi xarfin can xarakatin oo hala niyaabatu xadfi xarfin can xadfi xarakatin oo laba ormena iska basiid mayn ka soco marka wuxuu yidhi sheekhu wlficla wayl ficla ficilka mooyaane ficilkan mudaarica mudaarica ficilka almuctala aakhiri dabayaaqada ka jiran fayujzamu waa la jasminaya huwa ficilka bixadfi aakhirihi dabayaaqadiisa oo la gooyo naxw lam yaqzu ma duulin walam yaksha mana cabsan walam yarmi mana ganin haadaa kani albaabu weeyi iminka maxaan idin soo idhi qaacidayni sii ismi ishaare haddaed aragti ismi ka dambeeyo alwata imise qowl baa ku banaan saddex imaa in nactuu noqdo imaa inuu bayaan noqdo imaa inuu bedelka noqdo waa qaacidadaasi waa aglabiya qaacidada naxwe lagu siya markasta aqlabiye wey muariida ma waa aqlabiye wey iminka waa khabarba iminka waa khabarba saxiix marka eeg waa haaliban baa sidaa u noqdaa wey ismigu lakin wuu ka bixi karaade waa haaliban wey haadaa kani albaabu baabkii weyi baabkii asaabicu todoby oo asaabic maxaa khabar uga dhigi waxaan uga dhigi weynay la tirinayaba waa abwaabta marka horeba abwaabtaa la tirinayde kolkaa ismi kastoo daba dhacaya alkhamis alraabic athali athani nactiba u ahaa baabka oo baabkaa laga sifinaya isaga la tirinaya markaa saa darteed albaabu waa khabara saabicna waa sifo haada kani albaabu baabkii weeyi baabkii asaabicu todobeeyey oo mima kii kamida kharaja baxay can ilasli asalka wahuwa kaasina alficlu waa ficilka almuctalu akhiri dabayaaqada ka jiran naxwu yakzuu waa duulaya hazaa yakzuu sariga kusoo baratan ya hazaa yakzuu hazaa waaba ficilku waa soo munasain hazaa yغzو ya m waa facalo maxaya nawcun ya nawcun yudam madaaci ila dam alwaaw muctalulaamka waawigii sarfiga markaad joogteen muxuu soo geli jiray in caynta ficilka la damiyo u yeedhaatay soo ma in caynta aza yzu dacaa yadcu lamid yaha fahmi waa insha wa yakshaa yakshaa weyi yakshaa weeyi haye tana waa maxay khashiya yaksha waa iska facale waa facile waftax mawdica alkasri fi lmabniyi min facila yaksha waad ku xasuusin karti o ku dabaqi kartid waa yarmi yarmi weeyi kana waa maxay waa daacil kasraa ku jira daaciga u yeedhaya waa maxay muctalulaami bilya maxaa jirtay thalwaawi faan aw ilyaa caynan aw ka ataa ataa yati rama yar mitii bay lamid tahay iska ilaaliya fainahu ficilka muctalka yujzamu waa la jasminaya bixadfi akhiri akhirkiisao lagooya ayaa lagu jasminaya fayanuubu waxa wakiil noqoni xadfu lxarfi xaraf goyntiibaa wakiil noqon esu kugu sheegay isba can xadfi xarakatin mana ku odhan ya imika waan isfahantaan waa xadfu lxaraf niyaaba can xadfi lxaraka fayanuubu waxaa wakiil noqonaya xadfuxarfi xarfi goynti baa wakiil noqon can xadfiarakati xaraka goynteed buu wakiil ka noqon taqulu waxaad odhanaysaa lam yaqzu ma duulin walam yaksha mana cabsan walam yalmi mana garan waxa go-an ta ta dambana alif ta alifti ta saddexaadna waxa go-an yadi baa go-an alicraabu taqdiiriyu joojina wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatub